الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن وأخواتها هذا محلها لإن أن الليت لكن اللعل كأن عكس ما كان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيء وهمزة إن افتح لسد مسدر musadaha wa fii siwaadaka ksiri faksir fi libtidaa wa fii bad'i sila waxaydu ina liyamiinin mukmila ow xukiyat bilqowli ow xallat maxal xaalinka zurtuhu wa inii duu amal wakasaruu min bacdi ficlin culliqa bilaamika clam inahu laduu tuqa bacda idaa fujaatin aw qasamin lalama bacdahu biwajhayni numi mactilwi faljazaa wadaa yataridu fii naxwi khayr lqowli inii axmadu wa bacda daati alkasri tasxabu alkhabar lam ibtidaa'i naxwu inii lawaza walaa yelii dillaama maa qad nufiya walaa min alafcaali maa ka radiya waqad yaliiha maca qadka inadaa laqad samaa cala alcidaa mustaxwida ina wa akhwaatuhaa hada maxaluhaa wa mabxahuhaa waxaan ku soo jirnay nawaasikhu libtidaa'i min xaysu alcamal oo annagii u qaybinay saddex qayb qole ismigay rafcini khabarkana way nasbini kaana wa akhwaatuhaa alxuruufu almushabbahatu bileysa afcaalu lmuqaarabay ahaayeen qolana ismigay nasbinayaan khabarkana waa rafcinayaan qolana labadaba nasbay isugu dariyeen waxaan ka soo baxnay qaybtii hore ismiga rafcinaysa khabarka nasbinaysay qaybtii labaadee ismiga nasbinaysa khabarka rafcinaysa ayuu bilaabayaa musanifka inna wa akhwaatuhaa inna wa akhwaatuhaa xuruuf weeye asmaa bayna khaas ku tahay waa xuruuf asmaa khaas ku ah xarafka haddii uu khaas yahay waxaan soo sheegnay asal wuxuu u leeyahay inuu camalfalo isla markaana camalfal khaase camalfalo yanii jinsiga uu khaaska ku yahay camal khaas ku ah inuu camalfalo asmaa wixii khaas ku ah jar inay camalfasho afcaal wixii khaas ku ah inay jasma ay camal fasho sidaa ayaa asal ah inna wa akhwaatuhaa jaanib marka la eego asalkii bay ku taagan tahayoo way camalfashay laakiin camalfalku waxaa la doonaya inuu noqdo camalfal asmaada khaas ku ah, maadaama asmaada ay khaas ku yihiin ayagu jar inay camalfalaan ayaa la doonayey jar ma ayaan camalfalinee nasba iyo rafc ay camalfaleen nasbe iyo rafcana waa camal shaayic ahoo mushtaraka afcaasha ah. waa la nasbiyaa waa la rafciyaa isbaadana waa la rafciyaa waana la nasbiyaa waa camal mushtaraka haddaba xuruuftan asmaada khaaska ku ah camal mushtaraka inay camal fasho asalkii bay garab martay shay asalka haddii uu garab maraana su'aal ayaa ka imaanayo sababka uu u garab maray muxuu yahay su'aashaasaa imaanay xuruuftani asalka waxay u garab mareen ficli bay shabbaheen afcaal bay shabbaheen shan wej bayna ka shabbaheen shabbihiddaa afcaal shan wej ay ka shabaheen darteeda iyay sida ficliga u camal faleen ilaa ficliga waxna nasbiyaa waxna rafciyaaye sida ficligay u camal faleen shantaa wejina waxa weeye kow asmaaday khaas ku yihiin ismi waxaan ahayn ma galaan labo u yaraan saddex xaraf weeye iyo ka badan inna iyo anna iyo leyta iyo ka anna afartani waa min saddex xaraf waa ulaai inna iyo anna iyo kae maya inna iyo anna iyo laytan u jeedaa inna iyo anna iyo layta waa min saddex xaraf kaanna waa afar xaraf eh, kaanna iyo lacallana waa afar xaraf laakinana waa shan xaraf yanii ulaai baa ugu yar khumaasina waa ugu badan yahay sida afcaashuga ulaai ayaan oga yaraanin waa wej labaadoo ay ka shabbahayaan wej saddexaad sida ficli maadi oo kalea fadxa lagu bineeyaa mabni weeyaanoo fadxay ku wada binaysan yihiin sida ficli maadi wej shanaad oy ka shabbahayaan yaaulmutakalim haddii looga dhigo ismi nuunulwiqaayaa la geliyaa ficliga yaaulmutakalim haddii gadaa laga geliyo oo mafcuulun bihi looga dhigo nuunulwiqaayaa laazimaysa wa qabla yanafsi macan faciil tusim nuunu wiqaayati waa annagii soo marray xuruuftan lixda ah haddii ismi looga dhigo yaaulmutakalim nuunulwiqaayaa la geliyaa nuunulwiqaayuhu laazim ma aha bal qaar ay ku yartaa jiraayo sida lacalloo kale way ku yartahay sida aan soo marray fawalaytanii fasha walaytii nadara wamac lacallaka iskakun mukhayiran filbaaqiyaati waa annagii soo marray gelitaanka nuunul la gelin karo wej afraadu ay ka shabbahayaan wey wejka shanaadee u dambeeyo ay ka shabbahayaan xuruuftani afcaal macnahay ka shabbahayaano xuruuftan dhammaan mid walba ficli buu la macno yahay inna iyo anna akadtu bay la macno yihiin leyta tamanaytu bay la macno tahay wahaluma jirna ilaa dhammaan mid walba macnuu faaiidaynaya macnaha uu faa'iidaynaya macna ficli uu faa'iidaynaya weeyaan shantaa wej ee ficli ay ka shabaheen darteed ay u camalfaleen shanta wej aan ku celiyo ismi bay laazimaan saddex xaraf ayaa ugu yar iyo ka badan bay noqdaan fadxaa lagu bineeyaa nuunulwiqaayaa la geliyaa haddii ismi looga dhigo yaa almutakalim xagga macnaha intaa waa lafdiga xagga macnahana waxay ka shabbahayaan afcaal waxay xagga macnaha uga shabahayaan macno ficli bay wataan shantaa wej ayay ficli ka shabbaheen maadaama shantaa wej ayay ficli ka shabaheen ficlina lagu yaqaano inuu wax rafciyo waxna nasbiyo ayaa la camal siiyo rafca iyo nasba lagu camal siiyo waayahay ficli waxaa la yaqaanaa marfuuca horeeya mansuubkana ugu dambeeya faacilka horeeya ama naa'ibulfaacilka mafcuul bihi iyo mansuubaadkana way dambeeyaan qoladan mansuubka horeeya xuruuftani marfuucana wuu dambeeya maxaa laisu dabamariye ficli inaayan u ekaanin oo ficli aan loo maray maadaama shantaa wej ficli ay ka shabbaheen haddii marfuucii la hormariyo mansuubka la dambaysayoo ficli inay yihiin baaba loo malaynaya si aan loogu malaynin ficli yaa mansuubka la hormariyo weliba hormarka loo laazimay marfuucala la dambaysiiye waayahay xuruuftan ee ismiga rafcini ismiga nasbini khabarkana rafcini tira ahaan saddex wej ayaa la isugu khilaafsan yahay marka laga reebo laadaa tacmalu camala inna laadaa si gaar ahaaneed ayuu u keeni doonaa xuruufta kale ayaa saddex wej la isugu khilaafsan yahay jumhuurulbasriyiin waxay leeyihiin sida musanifka u maray weeye lix xaraf in ay yihiin inna iyo anna iyo ka anna iyo laakinna iyo leyta iyo lacalla lixda xarafi siiba weyhi wuxuu leeyahay shan xaraf wey inna iyo annuu isku daraya oo wuxuu leeyahay anna inna unbay ahayd asalkeeda ee mawdic inna ayan dhici karin ama inna iyo anna ka wada dhexeeya markii ay dhacday mawdic mufrad looga baahan yahay markii ay dhacdaa la fadxiyey ee asal ahaan innay ahayd siiba weyhi sidaa ayuu leeyahay shan xaraf buuna sidaa uga tirinaya jumhuurulkuufiyiin lix xaraf bay ka dhigayaan waxaan u jeedaa toddoba xaraf bay ka dhigayaan lixdan xarafee noo qoran iyo casaana waa ku darayaan oo waxay leeyihiin casaa xarafnimaa loo isticmaalaayo ismigeedoo mansuubaa lagu dabadhejiyaa faqultu casaaha naaru kasi wacallaha tashakaa faaatii naxwaha faazuuruha ayaa baytu shaacira faqultu casaaha casaa ayuu wuxuu ku dabadhejiyay damiiru nasb saada sida inay u camalfaliyo waa xaraf sida ayay kuufiyiin ku wadaan sideedana casaada isticmaaladeeda saddex wej ayaa la isugu khilaafsan yahay casaa oo keliya qole waxay leeyihiin weligeedba xaraf waxaan ahayn ma noqoto waa kuufiyiine qolena waxay leeyihiin weligeed ficli waxaan ahayn ma noqoto afcaalumuqaaraba waa annagii ku soo maray waa jumhuurulbasriyiin qolena waxay leeyihiin may casaada laba u qaybsantaayoo marna xaraf bay noqotaa marna ficli bay noqotaa qolkaasana raajixa siiba weeye qoolkiisi weeye oo mar xaraf bay noqotaayoo inna iyo akhwaadkeeda ay ku tirsan tahay waa mar ismi mansuub ee lagu dabadhejiyo sida casaahaadani marna afcaalulmuqaaraba ay ka mid tahay oo marfuuci marka uu daba yaallo mansuubkiina uu ka sii dambeeyo kaana ficli weeyaanoo afcaalumuqaaraba ku tirsan qoolkaa dambaana dhaajiya tira ahaanna xuruuftani sidaa ayaa la isugu khilaafsan yahay xuruuftan dhammaan ismigay nasbinayaan khabarkana waa rafcinayaan ismiga inay nasbinayaan biitifaaqi naxwiyi isku waafaqsan yihiin khabarka inay rafcinayaanse khilaaf baa jira oo bacdi naxwiyiinta ka mid a ah waxay leeyihiin xuruuftani ismiga u ku camalfalayo nasbinaya khabarka khabarul horuu ku rafcisan yahay waa aqoon laga xoog badan yahay qaar naxwiyiinta ka mida ah waxay sheegayaan carabta qaar ayaa labada jusba ku nasbiyaa ismiga iyo khabarkabaa inaya iyo akhwaadkeeda ku nasbiyaayo ina zaydan qaa'iman labadii jusba way ku nasbinayaan ida swada junxu leyli faltati waltakun khudaaka khifaafan ina xuraasanaa usdana beytu shaacira ina xuraasanaa ismigii weye usdanna waa khabarkii labadii jusba way ku nasbiyeen laakiin jumhuuru naxwiyiin si kaley u awilayaan li'inna ayuu u sugnaaday iyo wa anna iyo waleyta iyo walaakinna iyo walaacalla iyo waka'anna cagsu maa shay dabageddigii likaana kaana u sugnaa min camalin camal xaal uu yahay wadaalika ka ina zayda ninka zayda caalimun caalim weeye caalimun mid og weeye biannii aniga kuf inaan ahay munaasib inaan ahay walaakin nabnahu wiilkiisaa duu diqnin xiqdi u saaxiiba yacnii inaya akhwaadkeeda ismigay nasbiyaan khabarkana waa rafciyaan kadibna wuu miisaaniyey oo kaana siday u camalfalaysa cagsigeeday u camalfalayaanoo kaana ismigay rafcinaysa khabarkana waa nasbinaysa innase iyo aqwaadkeeda ismigay nasbinayaan khabarkana way rafcinayaan intaas u jeedaa linna waa khabar muqadame allaamu xarfu jarin ina majruurun bilah wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratun cala aakhirihi manaaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bifatxati alxikaaya weeyaano maqsuudun bilafdiha bay ismi ku tahay jaara majruurka khabar muqadama cagsuda dambaana mubtadaa liinna ayuu u sugnaaday iyo waanna iyo waleyta iyo walaakinna iyo walacalla iyo wakaanna cagsu maa shay dabagadigii kaana kaana u sugnaa min camalin camal xaal uu yahay xuruuftani macnay faa'iideeyaanoo sideedaba xaraf in la isticmaalaa wax bannaan ma aha ilaa jumlada macno inuu ku siyaadinayo mooye xuruuftan marka la isticmaalayo waa inay mubtadihii iyo khabarka ay nasakheen macno ku siyaadiyaan inna iyo anna tawkiid bay faa'iideeyaan waa annagii horay usoo sheegnay layta tabani bay faa'iidaysayoo talabu maa laa tamaca fiihi iyo talabu maa fiihi cusrun u qaybsamaya laakina istidraaka ayay faaidaysaa haaliban wey fii bacd ayaan inay istidraagna faaidaynine towkiid keli usoo aroortaan suurowdaa lacalla taraji iyo tawaquc iyo tacliil iyo macaani badan ayay u timaadaa kaanna tashbiih ayay u timaadaa cinda albasriyiin tashbiih kama baxdo kuufiyiin waxay leeyihiin tashbiih laba jeer bay ka baxdaa tashbiih waxay faa'iidaysaa khabarka hadduu jaamid yahay oo kaanna zaydan asad hadduusan jaamid ahayn waa hadduu ficli noqdo ama wasfi noqdo ama daraf iyo jaar iyo majruur noqde kaannada danni bay faa'iidayni ama taxqiiq bay faa'iidayn danni bay faa'iidayni kaanna zaydan qaa'imu zayd inuu taagan yahay ila tahay oo u malaynaya ama taxqiiq bay faa'iidayne kaana alarda laysa biha hishaamun ayaa baytu shaaciraay fa asbaxa badnu makata muqshaciran kaana alarda laysa biha hishaamun fa asbaxa badnu makata maka caloosheed waxay noqotay muqshaciran mid qamanacyooni liana alarda tacqiiq buu u jeedaa dhabta waxa weeyaan dhulka yuusan laysa biha hishaamun hishaam kusan ku sugnayn taqiiq bay faaiidaysa kuufiyiin baale misriyiin waxay leeyihiin kaana weligee tashbiih kama baxdo kaina zayda ninka zayda caalimun mid og weeye inada ismigeeda zaydan caalimunna waa khabarkeedii biannii aniga kufun kuf inaan ahay annada ismigeeda yada weeye kufunna waa khabarkeedii walaakina bnahu wiilkiisaa duu diqnin xiqdi u saaxiiba laakinada ismigeedii ibnada weeyaan duudana waa khabarkeedii waraacida tartiiba ila fi ladii kallayta fiiha aw hunaa hayra albadi waraaci ilaali daakan atartiiba ee tartiibka ilaali ila fi ladii ilaa fii kulli tarkiibin ku ilaali ilaa fi ladii tarkiibkii dhexdii mooye kallayta fiiha aw hunaa hayra albadi ku sugan yacni wuxuu leeyahay inna wa ismiga ay leeyihiin waa inuu ku xigaa khabarkana waa inuu dambeeya khabarka inuu soo hormaraa ma bannaano awalan horta inna iyo akhwaadkeeda macmuulaadka ay ku camalfalay ismiga iyo khabarka midnaba innada in laga hormariyaa ma bannaano walow daraf iyo jaar iyo majruur wuxuu doonaa hanno innadana khaas kuma ahe waxaa jira shan iyo toban arrimood oo in la hormariyaa ayaan bannaanayn shan iyo tobanka arrimoodee in la hormariya ayaan bannaanayn waxaa ka mid a macmuulu xarfin xaraf sidiisaba wuxuu ku camalfala lagama hormarin karo xarafkaa wuxuu doonaana ha noqdo xarfuljar ha noqdo xaraf kale camalfale ha noqdo xaraf wuxuu ku camalfalay weligiiba lagama hormarin karo waayo xarafku daciif weeyaanoo maadaama isagu aan lagu tasarufi karin macmuulkii laguma tasarufi karo oo in laga hormariya ma bannaa waayahay inna iyo akhwaadkeed maadaama xuruuf ay yihiin islamarkaana ay camalfalayaan ismiga ay nasbinayaan iyo khabarka ay rafcinayaan midnaba innada iyo akhwaadkeeda kama hormari karo sida maadii tacmalu camala layse ahayd ee xuruuftii layse lagu shabahay macmuulaadkeeda aan xuruufta looga hormarin karin waayahay ma bannaan tahay ismiga iyo khabarka in la isdabamariyo ismigii mansuubka ahaa dib loo dhigo khabarkii marfuuca ahaana inna lagu xijiyo ma bannaan tahay daraf iyo jaar iyo majruur haddii uu yahay way bannaan tahay waa la ogol yahay duruufta waa la tawasucsadaa oo ina fi daari zaydan iyo ina cindaka zaydan inaad tidhaahda waa bannaan tahay daraf iyo jaar iyo majruur hadduusan ahaynse ma bannaanoo lama hormarin karo tartiibka in la ilaaliyaa waajib ah oo curuuftii layse lagu shabahay khabarkoodoo daraf iyo jaar iyo majruur ay lama hormarin karin khabarka darf iyo jaar majruur hadduu noqdo xataa muusan soo hormarin karin inna iyo akhawaadkeedana dee khabarkoodii darf iyo jaar iyo majruur haddii uu yahay ismiga wuu ka hormari karaya farqiga u dhexeeya waa laba arrimood awalan inna iyo akhwaadkeeda afcaal bay shan wej ka shabbahayaan xuruuftii layse lagu shabbahayeyna afcaal saddex meel keliyay ka shabbahayeen weliba saddexda kaba ay wada shabbahaynin oo ba zaa'ida ah khabarka la gelinayo laada iyo maada unbaa ka shabbahayey maada iyo laada ayaa ka shabbahayey waayahay aaniyan xuruufta layse lagu shabbahay xarafka ay shabbahaya ee ficliga ay shabbahayaan ficli jaamid ahaa laysay shabbahayeen oo laftiisaba laisku haysta waa xaraf iyo waa ficil xuruuftanse waxay shabbahayaan afcaal mutasarifa ah. ka xoog badan yihiin shabahooda ka xoog badan sidaa darteeda khabarku daraf iyo jaar iyo majruur haddii uu noqdo ismiga looga hormarin karaya waraaci ilaali daa kan a tartiiba tartiib daadan ismulishaarahan qariibka waxa uu ku ishaarayo waa miisaaladii u dambeeyey iyo beydkan baydka ka horreeyey kaina zaydan calimun biannii kuf'un walaakina bnahu duu diqnin khabarka iyo ismiga sida ay u tartiibsan yihiin tartiibka ilaali ismiga horumari khabarkana dambaysi sida ayuu u wadaa waraaci ilaali daa kan a tartiiba ee tartiibka ilaali ilaa fi ladii ilaada aadaatu istihna weeye mustathnaa minhugii waa xadfan yahay wuxuuna noqon lahaa fii kulli tarkiibin tarkiib kasta ku ilaali ilaa fi ladii ilaa fi tarkiibi tarkiib dhexdii mooye alladii tarkiibka kallayta alla muu ku sugnaayid fiihaa daarta dhexdeeda hayra albadii kii afdheeroobay heyrkii ow hunaa halkani muu ku sugnaayiin hayraalbadii'i kii afdheeroobay heyrkii badiga waxaa la yidhaahdaa ruuxa aan xishoonine wuxuu doono isaga hadlo maxalushaahidku ujeedana waxa weeyaan leytada ismigeeda ee hayrada dambe wey khabarkeediina waa fii haada jaaramajuurka lasoo hormariyey ama hunaada darafka ee lasoo hormariyey whamza in naftax lisadi masdari masadaha wa fii siwaadaka ksiri waftax fadxi hamza ina hamzihiisa fadxi lisaddi masdarin masdar buuxintiisa darteeda u fadxi masadaha makaanu buuxinteedii u buuxiyey waksir kasri fii siwaa daaka kaa wixii ka soo harayna ku kasri hamsaha inna iyo anna mawaadic badan bay iska shabbahayaan xarafnimada way isaga egyihiin ulaainimada way isaga egyihiin towkiidka ay faa'iidaynayaan bay isaga egyihiin ismigay nasbinayaan khabarkay rafcinayaan waxaasoo idil ayay iska shabbahaan ha isshabbahaane waxyaaba ay ku kala beddelan yihiin ayaa jira innada masderiye ma aha annadana masderiye weeyaane yid iyo madkhuulkeeda ayaa inta laysku xariro masder mufrade laga soo qaaday mawaadicda ay dhacayaan haddaba way kala duwan tahay oo mawaadicda anna ay dhici inna in la ridaa ma bannaana haaliban sida mawaadicda inna ay dhici anna aan loo ridi karin waayahay mawaadicdaasuu rabaa inuu kala sheego inna iyo anna mawaaduucda ay dhacayaan marka la eego saddex qayb ayay u qaybsame saddexdaa qaybna waxay ka imaani meesha annada ay taallo ismi mufrade inuu dhacaa haddii ay waajib tahay weliba masdar inuu dhaco haddii ay waajib tahay anna hamsada in la fadxiyaa waajib masdar inuu dhacaa mamnuuc haddii ay tahayna hamsada in la kasriyo inna la yidhaahdaa waajib masdar inuu dhaco ama jumla la ridaa jaaza wajaaza haddii ay tahayna inna la yidhaahda in anna la yidhaahda jaaza wajaazay noqoni saddexdaa qeyb ayay u qaybsamayaan qeybkii hamsada in la fadxiye anna in la yidhaahdo ay waajibaysay oo meesha annada ay taallo masdar in la rido ay waajibaysay ismi mufradoo masdar ah mawaadicdaasi ayuu soo hormariyey kow iyo soddon mawdic wey kow iyo soddonka mawdic musanifka wuxuu ku xasriyey meesha annada ay taallo masder haddii uu dhici karuu buuxin karo annada iyo labadeeda macmuul meesha ay yaallaan masder haddii uu dhici karo dhicitaankaana uu waajib yahay hamsada in la fadxiyo anna la yidhaahdaa waajib taasuu ujeeda waa yahay mawaadicda hamsada in la fadxiyo ay waajibka tahay kow iyo soddon mawdic weeye sida ay ku noqonayna way sahlan tahay afar mawdicoo mawdicu rafca ah iyo afar mawdicoo mawdicu nasba ah iyo laba mawdicoo mawdiculjarah toban bay noqonayaan intaas tobankaa tobankii lagu cadfo iyo tobankii laga bedelo kow iyo toban iyo mafcuulay danna anna haddii ay dhacdo danna labadeeda mafcuul kii u horay meeshiisa anna haddii ay dhacdo hamsadaa la fadxinayaa kow iyo soddonkaa mawdic ayaa hamsada in la fadxiyo ay waajibi afartan mawdicee mawdicu rafcada ah oo anna haddii ay dhacdo hamsada in la fadxiya ay waajibi mawdiculfaacil haddii ay dhacdo mawdicu naa'ib alfaacil haddii ay dhacdo mawdicu lmubtada haddii ay dhacdo mawdicu lkhabar haddii ay dhacdo afartaa mawdicoo mawdicu rafca anna haddii ay dhacdo hamsada in la fadxiyaa waajib afar meeloo mowdicu nasba ah haddii anna ay dhacdaana hamsada in la fadxiyaa waajiba mowdicu mafcuulun bihi mafcuulun liajlihi mafcuulun macahu iyo mustana afartaa mawdicoo mawdicu nasba ah haddii ay dhacdaana hamsada in la fadxiyaa waajiba waa sideed mowdic laba mawducna jar weeyaanoo xarfuljar ayaa laga hormariyey annadii ama mudaafu ilayhi bay gashay hamzada in la fadxiyo anna la yidhaahdaa waajibe toban mawdic wey waayahay yahay mawdiculfaacil bay dhacday sida awalam yakfihim annaa anzalna yakfi ficliga mudaaric faacil ayuu u baahan yahay annaa anzalna ayaa faacilkiisii faacilkiisiia ah. mawdiculfaacil mar haddii ay dhacday hamzada in la fadxiyaa waajiba mawdicu naa'ib alfaacil haddii ay dhacdaa lamidoo in la fadxiya ay waajibe qul uuxiya ilaya annahu istamaca uuxiya ficliga majhuulka loo bineeyey annahu istamaca yaa naa'ibulfaacile masderka laga soo xariiri doono anna in la yidhaahdaa waajiba mawdicu lmubtada haddii ay dhacdo wa min aayaatihi annaka tara alarda mawdicu lkhabar haddii ay dhacdo bishuruudin alaaa kabar meeshii mubtada ay khabar u noqotay anna in la yidhaahdaa waajibe hamsada la fadxiyo saddex shardi haddii la helo saddexdaa shardi mubtadaha ismulmacnaa waa inuu yahay mubtadaha waa inuu yahay waxaan u jeedaa mubtadaha waa inuu yahay masder khabarkuna mubtadaha waa inuu noqdaa masder khabar mubtadahu shuruudda mubtadaha waa inuu masder noqdaa khabarkuna adigu insha alla waa iga fakatay badda baan sheegi doonaa soo diyaarin doona waayahay adigu saddex shardi ayaa loo shardinaya khabar marka ay noqoto waayahay waa afartaa mawdic mawdicu rafca wey mawdicu nasbo afar mawdicoo mawaadicu nasba ah haddii ay dhacdana hamsada in la fadxiyaa waajibi afartaa mawdic mawdica u hore mafcuulun bihi marka ay noqoto mawdica labaad mafcuulun liajlihi haddii ay noqoto mowdica saddexaad mafcuulun macahu haddii ay noqoto mowdica shanaad istitna haddii ay dhao mustatna haddii ay noqoto afartaa mowdico mawaadicu nasba ah anna haddii ay dhacdo hamsada in la fadxiyaa waajib waa yahay laba jeerna mowdiculjar haddii ay dhacdo xarfuljar ayaa laga hormariyey daalika bianna allaaha oo kale ama mudaafu ilayhi bay annadii awal u noqotoy gashay masdarka lasoo xariiraya mudaafu ilayhi noqon doona isla markaa waxaa sharti ah mudaafka waa inuusan ahayn qoladii jumlada loo idaafayn jiray ila waxaa jirta mudaaf jumlo mooye wax kale aan loo idaafayn karin qoladii jumlada in loo idaafeeyo waajibka ay ahayd ama jaa'iska ay ahayd waa inuusan ahayn qoladii mufradka loo idaafaynayey waa inuu yahay anna in la yidhaahdaa waajibi sida mila maa anakum tantiquuna oo kale inahu laxaqun mila maa anakum mila mudaaf maada zaa'ida annakum tantiquuna masderka laga soo xariirayana mudaafu ilayhi weeye tobankaa mawdic iyo tobanka mawdicee lagu cadfo sida yaa banii israa'iila udkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltu wa annii wuxuu ku cadfan yahay nicmatiida mafcuulu bihigaah oo anna in la yidhaahdaa waajiba tobankii laga bedelaana waa la mid waid yacidukum allaahu ixda aa'ifatayni annahaa lakum yacidukum yacidu mafcuululawalkeedii waa kumta ixda taa'ifataynina waa kii labaad anna haada waxay beddel ka tahay mafcuulu aaniga anna in la yidhaahdaa waajib soddon mawdic bay intaa isla noqotay mawdica koowaadna mafcuulaydanna awal haddii ay u noqoto annada in la fadxiyaa waajiba bishari waa inaan ficliga laam lagu tacliiqinin haddii ficliga laam lagu tacliiqiyo inaa waajibi doontaa kow iyo soddonkaa mawdic hamsada in la fadxiyaa waajiba waka whamza ina waftax fadxi hamza ina ina hamsihiisa fadxi lisadi masdarin masdar oodidiisa iyo buuxintiisa darteeda u fadxi masadahaa makaanu oodideedii u ooday masdar meeshuu dhici lahaabay taalla annada wa fii siwaa waksir kasri hamzu ina weeye fii siwaa daaka kaa waxaa ka soo haranaya kasri waajibnimo u kasri ama jaa'isnimo mawaadicdii waajibnimada loo kasrinayuu soo hormariyey faksir fi libtidaa wa fii bad'i sila xayu ina liyamiinin mukmila aw xukiyat bilqowli aw xallat maxal xalinka zurtuhu wa inii duu amal wakasaruu min bacdi ficlin culliqa bilaami kaclam inahu laduu tuqa faksir kasri hamzu ina weeye filibtidaa'i hadal bilow ku kasri wa fii bad'i silatin sila bilowgeedana kasri waxaytu meelna ku kasri inna lafdiga inna a mukmilatun mid dhammaystiri ay tahay liyamiinin qasam iyo dhaar ay dhammaystiri aw xukiyat ama innadii waxaa looga xikaayooday bilqowli qowl aw xallat waxay dhacday maxalla xaalin xaala meesha wadaalika ka zurtuhu ninkii waan siyaartay walxaal innii aniga duu amalin yadiila mid u saaxiibi aan ahay wa kasaruu hamza inna way kasriyeen min bacdi ficlin ficli gadaashi ayay kasriyeen ficliga oo culliqa lagu xiray bilaami laam lagu xiray wadaalika kaclam innahu laduu tuqaa weeye lix mawdicoo hamsada in la kasriyo ay waajibiyo inna in la yidhaahdo yuu musanifka tiriyey lixda mawdic mawdica u hore maxalulibtida maxalulibtida wuxuu u jeedaa jumla mustanafaah jumla hadal lagu bilowdo mustanafaha inna haddii loo hormariyo istinaafka istinaaf naxwiya ha noqdo ama istinaaf bayaani ah istinaaf naxwiya waxaa la yidhaahdaa jumlada markaan waxba laga hormarinin oo jumlada iida un lagu bilowdo istinaaf bayaanina waxaa la yidhaahdaa jumladani jumla ka horraysa jumladaa ka horaysa kuma xirna jumladii oo kuma cadfana wax kale kama bedelina shaqa istinaaf markay jumlada sidaa u dhacdo ina hamzada in la kasriyaa waajibo sidaa u aamusneed ubaad ina zaydan qaa'imun tiri ina anzalnaahu fii leylati lqadr waa awalan mawdica labaad ee hamza inna la kasrinayo sila bilowgeeda ismi mawsuul ayaa dhacay silu u baahan yahay silada bilowgeedii bay inna awal u noqotay waxaa lamid ah sifo bilowgeeda jumla nacti ah inna haddii loo hormariyana waa lamide inna in la yidhaahdaa waajibi sida maa ina mafaatixahu latanu'u bilcusba maada mawsuula inna mafaatixahuna waa siladiisi ama maada waa mawsuufe inna mafaatixahu waa sifadiisi midkaad ka dhigtaba innada hamsada in la kasriyaa waajibi waa mowdic labaad mowdic saddexaad ee hamsada in la kasriyo ay waajibi jawaabulqasam bay awal u noqotay inna qasam ayaa dhacay jawaab buu u baahnaa jawaabkii bay awal u noqotay bishuruud buu leeya waa sheegi doonnaaye hamsada in la kasriyaa waajib xaamiim walkitaabi almubiini inna anzalna waa yahay mawdica afraadee inna hamsada in la kasriyo ay waajibi innadii ayaa maquulu lqowl awal u noqotay qowl baa dhacay qowlkana waa bimacnaa talafada qowl bimacnaa dannaa soo socdaayo baabu danna uu ku keeni doono kaa dannu la xukum noqon doono qowl oo bimacnaa talafada ah wuxuu nasbiyaa jumla jumladuu nasbin lahaa ee mafcuulu bihiga wuu u qaadan lahaa ee maquulul qowlka ahayd ayaa inna loo hormariya hamsada in la kasriyaa waajiba qaala innii cabdullaahi in la yidhaahdaa waajiba mawdica shanaad miya hamsada in la kasriyo ay waajibi ficlilaam lagu tawawdca liaad ficlilaam lagu tacliiqiye danna iyo akhwaadkeeda la tacliiqiye laam ayaa lagu tacliiqiye laamulibtida mafcuulul awalka meeshuu dhici lahaabay inna taal hamzada in la kasriyaa waajib oo calimtu ina zaydan la qaa'imun in la yidhahdaa waajibi maadaama ficliga laam uu ku tacalliiqsan yahay lixdaa mawdic hamzada in la kasriyo ayaa waajiba lixdaa mawdic wixii aan ahayn hamzada fadxa waajibi ama jaaza wajaaza ay noqoni ya mawdicuaal miya xaala haddii awal jumle xaalo dhacday inna haddii loo hormariyana hamsada in la fadxiyaa waajibi waa ka lix mawdic wey jawaabu lqasam markay awal u noqoto hamu inna jawaabulqasam ayay awal u noqotay hamsada in la kasriyaa waajiba sideedaba jawaabulqasamka qasamka iyo jawaabkiisa iyo laamta la gelinaya iyo ficlu qasam sheegiddii iyo waxyaabaha marka la eego shan qayb ayuu u qaybsama shantaa qayb waxa weeyaan ficlulqasamka inuu sheegan yahay khabarka inana la geliyo waa mid ficlu qasamkii inuu xadfan yahay laamna aan la gelinin khabarka inu waa labo ficlu qasamkiibaa xadfane laamtaa sheegan waa saddex ficlu qasamkaa xadfane laamtficlu qasamkaa joogaaye laamtiibaa xadfan waa afar afartaa jumlada qasamiyada markay ficli tahay wey ficlu qasamka ha sheeganaado ama ha xadfanaado iyo jumlada qasamiyadaba inay jumla mubtada iyo khabar iska saaran ay tahay ficliba u meesha uulin hantaa qayb bay noqona qasamku shantaa qayb ayuu u qaybsama ficlu qasamka inuu sheegan yahay khabarka inana laam la geliyo laamta ay sheegan tahay waa kow ficlu qasamkaa xadfan laamtiina way xadfan tahay waa labo ficlu qasamkaa sheegane laamtaa xadfan waa saddex ficlu qasamka xadfani laamtaa sheegan saddexdaasi jumladu markay ficliya tahay jumlada qasamka iyo jumlada qasamka ismiye inay tahay oo mubtada iyo khabar lacamruka oo kale inay tahay hantaa qeyb ayay u qaybsanta shantaa qeyb afar qeyboo ka mid ee hamsu inna in la kasriyaa waajibi hal marna jaaza wajaaza wey ficlu qasamkaa sheegan khabarka innana laam kuma jirto jaaza wajaaza weeyaanoo in la fadxiyo in la kasriya waa bannaan tahay musanifka tan uu soo wado weeye bacda idaafu jaa'atin aw qasamin laalama bacdahu buu soo wada ficlu qasamkii wuu sheegan yahay khabarkii inana laam lama gelin waxaa tiri uqsimu billaahi ina zaydan qaa'im ama ana zaydan qaa'im jaaza wajaaza kaa wixii aanayn hamzada waa in la kasriyaa ficlu qasamkii wuu sheegan yahay khabarkiina laam baa ku jira oo axlifu billaahi ina zaydan la qaa'im ama ficlu qasamkii buu xadfan yahay laamtiina waa xadfan tahay wallaahi ina zaydan qaa'imun ama ficlu qasamkii wuu xadfan yahaye laamtaa sheegan wallaahi ina zaydan la qaa'imun maya ficlu qasamkiibaa sheegan laamtii way sheegan tahay waa mid ficlu qasamkiibaa xadfan laamtiibaa sheegan waa labo ficlu qasamkii laamta buu isla xadfan yahay wallaahi ina zaydan qaa'imun saddex jeer weeye iyo jumladu markay ismiye noqoto lacamruka ina laam ha ku jirto ama yayin ku jira lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun ama lacamruka ina zaydan qaa'imuun afartaa jeer hamsada in la kasriyaa waajib ficlu qasamkiibaa sheegan khabarkiina laam kuma jirta markaana jaaza wajaaza ayuu noqonaya faksir kasri hamsu ina weeye filibtidaa'i hadal bilow dhexdii ku kasri wa fii bad'i silatin sila bilowgeedana ku kasri sifana waa lamide waxayu meel la kasri inna lafdiga innaa mukmilatun mid dhammaystiri ay tahay liyamiinin qasam ay dhammaystiri bishari ficlu qasamkii oo joogaa laam waa inayan xadfanayno laamtu waa inay joogto aw xukiyat waxaa looga xikaayooday bilqowli qowl aw xallat waxay degtay maxalla xaalin xaal jumle xaala iyo awal u noqotay wadaalika ka zurtu waan ziyaartay hun ninkii baan ziyaartay walxaal innii aniga duu amalin yadadiila nin u saaxiibe aan ahay wa kasaruu way kasriyeen hamzu inna min bacdi ficlin ficli gadaashi ayay kasriyeen ficligoo culliqa lagu xiray bilaami laam lagu xiray ficli laam lagu tacliiqiyey gadaashiisay kasriyeen wadaalika kaclam inahu laduu tuqaa wey iclam ogow nin yahun inahu ninka laduu tuqaa is-ilaalin mid u saaxiibay inuu yahay bacda idaa fujaatin aw qasamin lalama bacdahu biwajhayni lumi mactilwi faljaza wada yataridu fii naxwi khayru lqowli inii axmadu numiya waa la nisbeeyey hamsu inna waxaa loo nisbeeyey liwajhayni laba wej ayaa loo nisbeeyey bacda idaa fuja'atin kedada idaadeeda gadaasheeda ayaana loo nisbeeyey aw qasam gadaashii ayaa loo nisbeeyey qasamka oo laalaama waxlaam la yidhaahdaa bacdahu gadaashii uusan ku sugnayn maca tilwi faljazaa'i faauljaza mid raacaya micii ayaa la nisbeeyey maca taaliifa iljazaa wadaa xukumkaa yadridu wuxuu qiyaasoobi fii naxwi khayru khayruulqowli inii axmadu lafdiga iyo wixii lamid a halkanna wuxuu sheegayaa mawaadic hamzu inna fadxa iyo kasr labadaba uu ku bannaan yahay in la kasriyaa bannaan in la fadxiyaana way bannaan tahay afar mawdic ayuu sheegay afartaa mawdic mawdica u hore waxa weeye kow idaa fujaa'iye ah yacnii idaa fujaa'iya mubtada inuu dabadhaca waajiba mutadihii dabadhici lahaa ayaa inna lagu nasakhay inna iyo anna labadaba u bannaan kharajtu faidaa ina zaydan fi lbaabi ama faidaa ana zaydan fi lbaabi innada kasri ama fatxi jaaza wajaazu waa mawdic mawdica labaad qasam jawaabkiisay inna gashay khabarkeeda laam kuwa jirto ficlulqasamkana wuu sheegan yahay labadaa shari ayaa la sharinay hal shari buu musanif ka sheegay lalama bacdahu keli ayuu sheegay shardi labaad waxa weeye ficlulqasamka waa inuu sheegan yahay amaa ficlulqasamka haddii uu xadfan yahay oo xaamiim walkitaabi ilmubiini inaa anzalnaahu arrinkuntu ay tahay innada in la kasriyaa waajibi ficlulqasamka waa inuu sheegan yahay khabarkana lam waa inayan ku jirin uqsimu billaahi ina zaydan qaa'imu ama ana zaydan qaa'im mawdic labaad wey mawdic saddexaad faauljaze adaatu shardi baa dhacay jaazimi oo hayruljaazi midkuu doonaa ha noqdo jawaabu shardiga ayay jumla waajiba fadii la geliyaa inna iyo dabataallayo jumladii ayaa waxa lagu nasakhay inna anna iyo inna labadaba waa bannaan faauljaza gadaasheeda oo waxaa tiri in qaama zaydun faina camran qaa'imun ama faanna camran qaa'imun labadaba waa bannaantahay waaya mawdica afraad ee u dambeeyo inna waxay khabar u tahay mubtada saddex shartina waa la helo mubtadaha waa inuu qool yahay khabarkuna qowl yahay qaa'ilkuna waaxid yahay saddexdaa sharti ayaa la shartinaya mubtadaha waa inuu qool noqdaa khabarkuna qool waa inuu noqdaa si ay isu waafaqaanay dil isaga khabri karaado ninka ku hadlay labada qoolla midun waa inuu yahay oo qaa'il waa inuu yahay saddexdaa shardi haddii la helo khayrulqowli inii axmadudow musanifka u miaaliye weeye khabarka innada ay gashay fadxa iyo kasraa ku bannaa anna iyo inna in la yidhaahdo afartaa mawdicna jaaza wajaaza weye bacda idaa fujaatina darafka wuxuu ku tacalluqi biwajhayni jaaramajruurkana uu ku tacalluqi numiyada beydka u dambaysa majhuulka loo bineeyey naaibulfaacilkana hamsu inuu u noqonaya numiya hamsu inna waxaa loo nisbeeyey biwajhayni laba wej ayaa loo nisbeeyey bacda idaa fujaatin kedada idaadeeda gadaasheeda ayaa loo nisbeeyey aw qasamin ama qasam gadaashii ayaa labada wej loo nisbeeyey qasamka oo laalaama waxlam la yidhaahdaa bacdahu gadaashii ayaan ku sugnayn maca tilwi wifaljazaai xarfulcadafkii baa xajan wa maca tilwi faai ljazaai faauljaza gadaashii mici ayaa loo nisbeeyey kaseee labadii weji wadaa xukumkaa labada weji loo nisbaynayo hamzu inna yadaridu wuxuu qiyaasoobi fii naxwi khayrulqowli inii axmadu mubtadaha qowla khabarka qola qaa'ilkuna waaxid weeye wa bacda daati lkasri tasxabu alkhabar laa mubtidaai naxwi inii la wasar wa tasxabu waxaa la saaxibi alkhabara khabarka waxaa la saaxibi laamu ibtidaa'in ibtidaaha laamti bacda daatilkasri kasrada tan u saaxiibka ee gadaashii ayayuna la saaxibi naxwu inii lawasarun weeye walaa yelii kuma xigo dii tan allaama ee laamta kuma xigi karo maa kii qad nufiya la anfiyey walaa min alafcaali afcaal xal uu ka mid yahayna maa shay kuma xigi karo ka radiya la mida waqad yaliiha ka radiya inuu ku xigaa suurowdaa maca qadqad maceeda xaal uu yahay wadaalika kaina daa laqasama cala alcida mustaxwidan weeye halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka inna umulbaabi weeye baabkay hooye u tahay inna wa akhwaatuha waa kii lagu magacaabay sida kaanaba umulbaab ay u ahayd afcaalu lmuqaaraba markii aan ka soo hadlaynay casaa wa akhwaatuha ama kaada wa akhwaatuha musanifka kow iyo tobanka ficliya uu tiriye mid mid masiye kalahaa ma jirin ee dhammaan way sinaayeen mar haddii ay sinaayeen mid gaar ahaaneed hooye in laga dhigo qolada kalena akhwaad looga dhigaa taxakum bay ahayd wataxakumu mamquud tarjiix bilaa murajix waa qaaciida usuuliya tarjiixun bilaa murajix taxakumun wataxakumu mamquutun waay laba shay ayaad kala rajaxday kanaa fiicanaa tiray qowlkiisa la qaadanaya maxaad ku rajaxday waxaad ku rajaxdo ma haysa taxakum waaye xugun maroorsi wa taxakumu mamquud taxakumna wax la qaadan kara maaha shay loo caroodo la nacban yahay wy waayahay afcaalu muqaaraba mid mid gaar ahaaneed masiye kale muusan jirin mid gaar ahaaneed in la yidhaahdo isagaa baabka hooye u ah qoladan kalena akhawaad bay u tahay bilaa daliil iyo bilaa murajix taxakum buu noqon lahaa taxakumka iyadoo laga cararayo kaada wa akhwaatuhaa lama dhihine afcaalu lmuqaaraba magaca ayaa loo bixi amaa ina wa akhwaatuha ina umulbaaba maziyay leedahay masiyadeeda waxaa ka mid a axkaam u khaasahoo afcaasha kale ayan la wadaagin bay leedahay axkaamtaasi waxaa ka mid a afar arrimoodoo inna dabadhacaya laabulibtida in la geliyaa bannaan inaanay arrinkaa khaasu ku yahay oo akhawaadka kale laabulibtida in lagu soo dhoweeyaa ma bannaana cinda jumhuuri naxwiyiin waayahay afarta arrimoodee inna ka dambeeya laabulibtida in la geliya ay bannaan tahay khabarka lamulibtida in la gelayaa bannaan ismiga lamulibtida in la gelayaa bannaan macmuululkhabar lamulibtida in la gelayaa bannaan damiirulfasli lamulibtida in la gelayaa bannaan afartaas arrimood oo ina daba dhacaya dabadhacayaa laamulibtida in la gelayaa bannaan khabarka ayuu soo hormariyey musanifka khabarka ina ibtidaa la gelin karaa shuruud buuna leeyahay saddex shardi ayaa loo shardiya awalan khabarka iyo ismiga cala nadmi lmacruuf waa inuu ku yimaadaayo ismiga waa inuu horeeya khabarkana dambeeya oo khabarkii inama mabuu waa hormari kari haa daraf iyo jaar iyo majruur haduu yahay waa hormari kari hadduu daraf iyo jaar iyo majruur inta uu noqdo khabarka inna uu ku xigo laamulibtida lama gelin karo waayo inna iyo laamulibtida in laisku dhoweeya lama ogola mid walba sadulkalaam buu leeyahay in la kala dibdhigaa waajiba waa yahay khabarka waa inuu dambeeyaa ismiga waa inuu horeeyaa shardi wey shardi labaa khabarka waa inuusan manfi ahayn oon la anfinin mubat waa inuu yahay shardi labaad wey shardi saddexaad khabarka waa inuusan noqonin ficli maadi mutasarifa isla markaana aan ducaa'i ahayn qadna ka khaali ah ka radiyada uu sheegaya weeye radiya waa ficli maadi waana mutasarif ducaa'ina ma aha isla markaana qad ma wato mar hadduu khabarkii noqdo ficli maadi oo ducaa'i ahaynoo eh, qadna aan wadanin khabarkii laam in la geliyaa ma bannaanaanayso saddexdaa sharti ayaa khabarka inna laam lagu gelin karaya khabarka waa inuu dambeeya waa inuu mubad yaho manfi uusan ahayn ficli maadi oo mutasarifon qad wadanin waa inuusan noqonin intaas ujeeda wa daati alkasri wa tasxabu waxaa la saaxibi alkhabara khabarka waxaa la saaxibi laamu ibtidaa'in ibtida laamtiisaa la saaxibi bacda daati alkasri kasrada ti u saaxiibka ahayd inna u jeedaaye kasrada tii u saaxiibkeed gadaasheeda ayay la saaxiibi naxwu inii aniga la wasarun meel la magangalo iyo malja baan ahay innada ismigeeda yada wasarunna waa khabarkii laambaana la geliyey walaa yelii kuma xigi karo dii tani allaama ee laamta ah maa shay kuma xigi karo qad nufiya la anfiya khabarka hadduu manfi noqdo lama gelin karo laam walaa min alafcaali afcaal xaal uu ka mid yahayna maa shay kuma xigi karo ka radiya radiya lamid ah ficli maadioo mutasarifan qad wadanin buu u jeedaaye laba shari buu halkaa ku sheegay sharina wuu ka tegayo cala nadmi lmacruuf waa inuu ku yimaadaa ismiga waa inu horaya khabarka waa inuu dambeeya waqad yalii inuu ku xigaa suurowdaa haa laamkii inuu la xiriirsadaa suurowdaa abarka yelii faacilka khabarka u celi haadana laamta u celi waqad yelii khabarka inuu la xiriirsadaa suurowdaa haa laamti maca qad yahay wadaalika kaina ninkani laqad samaa wuu kor noqday cala alcidaa cadowgii ayuu ka kor noqday mustaxwidan xaaluu yahay mid adkaanaya oo haalib noqonaya wallah aclam sal allah wslam سبحانك اللهم